sabab yani tawxiidka ayay ku tahay dhaawac kamaalu tawxiid ila tawxiidku dhammaystir buu leeyahy ayay dhaawac ku tahay oo ay wax u dhimaysaa laakiin tawxiidkii ma wada baabi'inayso ayib ta ugu fiican waxa weeye ee la doonayo ruuxu sababkii hala yimaado oo sababkoo laga tagaayo sharcigay khilaafsan tahay sababkii la imow sababka markaad la imaanaysana qalbigaaga sababka intaad ka saarto ilahay ku xidh subxaana wa tacaala saas wey saa markaad samayso waxa weeyaan tawxiidkaaga mana baabi'inayo waxbana uma dhimayo bal waa asbaabtii sharcigu faray in lala yimaado qalbiguna ilahay buu ku xidhaya subxana wa tacala oo boqolkiiba boqol markaad ordayso shaqaysanayso suuqa ku jirto orodkaagan kaaata hadduusan ilahay waxba ka dhalinin inaadan waxba ku helin baad rumaysanta qalbigaaga saasaa ku jirto haddii islaantan aad guursateed guriga u dhisatay u galmootay hadduusan ilaahay ilmama kaa siinin inaadan waxba ka helinin baad rumaysanta saas wey qalbigaaga saasaa ku jirto ka buuxda haddii macnaha waxa weye asbaabta asaa ula timaado qalbigaa inu ilahay ku xidhaya subxaana wa tacaala sidii la rabadeed marka samaysayo waa kii nebigu dhihi jiray sal alay waslam acqilha wa tawakal cala allah neefka intaad dabarto markaa kadibna ilaahay tala saaro subxaana wa tacaala dabar la-aan intaad ka timaado neefkaaga duurka kusii daysay iyo hayjadda inaad tidhahdo ilaahay baan tala saaran sababkiina aad ka tagtahay waa qadxi waaye ma banaana arrin la rabo maaha maxaa yeele tawakul baale tawakul lama yidhaah in aada intaad dabarto aad tidhaahdo dabarkaasi hadduu uusan wax ii qabanin oo uusan wax ii tarin oo neefkaasi dabarka ka fakadaay bas wey oo isaga un aad isku xidhana waxa weye iyaduna tawxiidka kamaalkiisiiba wax u dhimi haddii laakiin aada dabarkiina u samaysato ilaahayna qalbigaaga ku xidho subxaana wa tacaala wixii ilaahay meesha uu ka damco unbaa sihir geliya taas way midda la doonaya marka acqilhaa watawakal cala allah sababka la imow ilaahayna arrinta u daa subxaana wa tacala oo ku kalsoono oo qalbigaaga ha ku xidhnaado wa rawa axmed wuxuu wariyey axmed imaam axmed wuxuu wariyey can ruwayfic wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yihi qaala lii rasuulu lahi sal ly slam nebigu wuxuu igu yidhi yaa ruwayficu ruwayficow lacalla waxaa laga yaabaa alxayaatu noloshu satatuulu inay kula dheeroon doonto bika adig waxaad mudan tahay oo laga yaabaa inay noloshu kula dheeraato ee fa akhbir innaasa dadka waxaad u sheegtaa anna man caqada ruuxii xidha lixyatahu garhkiisa ruuxii xidha aw amase taqallada ama qoor gashada ama xoolihiisa u qoorgeliya wataran xadhig qaanso aw amase istanjaa ama ku istinjooda birajiicin birajiici daabbatin yacni xoolo saaladood aw cadmin ama laf ku istijaysta fa ina muxammadan nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyh waxaad u sheegtaa berii'un minhu inuu beri ka yahay inuu nebi maxamed beri ka yaho uusan ku jirin jidkiisiina uusan haynin waxaana uusan la wadaagin oo la waafaqsanayn gaadhsii buu ku yidhi nebigu salawatullah wasalaamu caleyh xadiidka ruwayfac laba mas'alan waa xadiid saxiixa waxa uu nebigu sal ly wasalam ku yidhi ruwayf wuxuu ku yidhi ruwayficow waxaa laga yaabaa inaad nolosha kula dheeraato macnaha nolosha kula dheeraato waxaa laga yaabaa inaad muddo noolaato aadan durbo geeriyoonin oo ilaahay cimri dheer ku siiyo ayaa laga yaabaa ee dadka waxaad igaga gaadhsiisaa buu nabigu sal ly slam oo dadka u sheegtaa arrimahan dhowrka ah midda koowaadi waxa weeye ninkii garhkiisa gunta nebi maxamed salawatullhi wasalaamu caleyh beri buu ka yahay garhka gunta wax hadda la sameeye maaanu umalinaya carabtu jaahiliyadoodii intaan islaamkaba aan ilaahay subxaana wa tacaala usoo dejin garhka way sii dayn jireen islaamku markuu yimidna arrintaa iyada ah wuu booriyey in garka aan la xirinoo la sii daayo sidaasaa macnaha waxa weye sunnada nabiga sal alla alay wasalam oo axaadiista nebigu aada ugu booriyey maxaa yeelay yahuud iyo nasaaro iyo gaala lagu khilaafaya arrinkaasa ku khilaafa buu nabigu uri sal ly slam garhka markay sii daayaan iyo marka garhka kor u xidhi jireen intay macnaha timaha laabaan yay kor u laali jireen ayib maxay uga danlaayeen markay garhka xidhayaan ujeeddooyin dhowraba waa ka lahaya waxay u samayn jireen horta ninku markuu xoogaa isla weynan iyo qab iyo kilis uu ku jiro garhkuu laaban jiray timaha garhka ayuu kor u laabi jiray taasi astaan bay u ahayd oo kibraaniyiintaa samayn jireen waxaa kaleetoy u samayn jireen markuu garhku aada u quruxsan yahay oo ninku intuu sii daayo uu garhku si fiican garh isugu jooga u yahay amaa lagu dhabtaa oo il ili kugu dhacdaa daraaddeedna garhka way u laabi jireen garhka laab macnaha tinta laabo si aan lagu dhabanin taana way u yeeli jireen arrimahaasoo dhan iyo wixii la midaba ninkii garhka laabo oo timaha garhka kor u laabayo nebi maxamed beri inuu ka yahay ha loo sheego buu nabigu uri salawatullah wasalaamu calayh saas way macana yani in lasii daaya la rabaa waa sida hadda sameeyaan kuwan oo siika soo siik maahe ee timaha cabuda sinka eh? kuwan waay kuwan timaha caabuda hadda waad arkaysa macnaa waxa weeyaan timihii korona waa laalaabaya kuwan kadaatana intuu xirxidho gadhka ah ayuu macnaha waxay kor u laabaya waxbay marinayaan marka jidhkaa lagu dhajinayaan gadh laalaado mabalhaba timo laalaado male qaabkaasoo kale wt mana in waa laga yaaba dad muslimiin oo yani iyaga iskaga iskaga dayanahayo oo samaynaya in la helo maxaa yeele muslimiintu maanta waxay iska noqdeen yani sidii adrig goosan oo kale ariga goosankaa somaad arag weerku markuu ku dhex dhaco riba dhinac buu u fiijino riba dinac bay u carari nin walba waxa weeyaan qoladuu u tegey iyo qoladuu dariska la ahaa unbuu dhaqanku kusoo arkay iyo mabaadiduu kusoo arkay unbuu wax kala imaani saas wey maana inaga weliba haatan soomaalibaa nawanyaro aftureen intii hadda ka horreysay laakiin boqolka mabda ee hadda laysula imaan doono iyo boqolka dhaqan ee kala gedisan baan la yaabana marka yani garhka laabitaankiisa eh, ma banaana saasuu nabigu sal lay slam dadka haloo sheegay arrinta labaadi waxa weeye ee nebigu uu yihi haga gaadhsii dadka iga gaadhsii ninkii qaansada xadhigeeda isagana qoorta ku xidha ama xoolihiisa qoorta ugu xidha asagana inuu beri ka yahay waataan soo marnayo geelay u xidhi jireen ayagoo isha kaga ilaalinaya masalada saddexaadi waxa weeye ninkii ku istijaysta saalada saalada xoolaha ama yani xataa ugaadha iyo yani waxyaalaha saaladooda ciddii ku ku istijaysata ama laf ku istijaysta laf ku istijaysata nebigu inuu beri ka yahay salawatullahi wasalaamu calayhi u sheeg istijadaas macnaa waxa weyaan waa tii dhagaxa la isticmaali jira wey biyaha aan ahayn marka waxaa loo diiday in saalada lagu isjeysto ama lafaha lagu isjeysto nebigu waa sheegay salawatullh wasalaamu caleyh oo wuxuu ku sheegay lafuhu waxay cunto u yihiin walaaladiina jinka ah markaynu lafta intaa hilib ka dhamaysana iska tuurno yacni khalqi ilaahay bay cunto u yihiin oo dheef u yihiin marka ha ka wasakayne maxaad uga wasakayn oo kaadidiiyo saxarada isaga tiri taas waa mid saalada xooluhuna waxay iyadana cunto u tahay jinka xoolihiisa taasi waa riwaayad calafkii wey waxay calfan lahaayeen ama ma ahee culimada qaar baa waxay leeyihiin waa nijaaso oo nijaaso daraaddeed baa loo diidan yahay in loogu istijaysto oo nebigu sal alay wasalam waa kii cabdullahi bn mascuud markuu yani waxa weeyaan isagoo kaajayo uu yihi keen waxaan ku istijaysta wuxuu u keenay laba dhagax iyo hal saalo ah saaladii intuu tuuro labadii dhagax ku istijaystay buu dhagax kale ii raadi saasuu nebigu ku yihi salawatullah wasalamu caleyh marka ma banaanaa intaasoo dhan marka inay sharciga nebiga khilaafsan tahay salawatullahi wasalaamu caleyh dadka ha loo sheego buu nabigu uri sal ly waslam oo hala gaadhsiiyo warawa axmed maxalushaahidka xadiidkeenu marka waxa weeye aw taqallada wataran man caqada lixyatahu aw taqallada wataran labada arrimoodba ama dhib baa lagaga magangelaya ama dhees baa lagu raadsanaya saas wey macnaa il iyo waxbaa laiskaga ilaalinaya ma banaan marka warawa axmed wuxuu axmed wariyey can ruwayfic qaala wuxu uhi qaala lii rasuul lah sal lay sl nabigu wuxuu igu yidhi yaa ruwayficu ruwayficow lacalla waxaa laga yaabaa ood mudanta alxayaatu noloshiisa tatuulu inay kula dheeraan doonto bika adig inay inaad noolaan doonto muddo dheer bay u badan tahay ee fa akhbir innaasa dadka waxaad u sheegtaa anna man caqada ruuxii xidha lixyatahu timaha garhkiisa ruuxii kor u xidhaaya aw taqallada ama qoorgeliya oo xoolaha iyo geela u qoorgeliya wataran xadhiggii qaansada ee wax laga raadin jiray aw amase istanjaa ama ku istinjooda birajiici daabatin neef saaladii aw cadmin ama laf ku istinjoodaaya intaa mid ka mida ruuxii sameeya waxaad u sheegtaa fa inna muxammadan muxamed beriiun beri buu ka yahay minhu isaga beri baan ka macnaha kuma waafaqsani waay kuma waafaqsaniyo jidkii nebiga sal ly slam bay khilaafeeno sunnadiisii iyo hadyigii nebigay gara mareen salawatullah wasalaamu calayh saas wa can saciid ibni jubayrin saciid ibnu jubayr waxaa laga yaaba waxaa laga warinaya wa can saciid ibni jubayrin waxaa laga warinaya qaala wuxuu yidhi man qataca ruuxii gooya tamiimatan qardhaas ruuxii gooya min insaanin ruux ciddii ka jira qardhaas kaana wuxuu ahaanayaa ka cidli raqabatin qoor xorayntoodoo kale sidii isagoo qoor xoreeyey oo kale ayuu ajirkiisa la mid yahay macnaha naf addoon ahayd intaad soo iibisood xoolo badan ka bixiso inaad addoonnimadii ka saarto iyo waxaa isku mid ah ilmo qardhaas qaba intaad qardhaaskii ka goyso inaad ka tuurto isku ajri weyaan buu leey saciid ibnu jubayr wuxuu ka mid yahay cabdullaahi ibnu cabaas ardadiisi buu ka mid yahay cabdullahi ibnu cabaasna waxaan soo sheegnay inuu qabay inaysan banaanayn qardhaafku inaysan banaanayn soo maa marka ardadiisii waay bal waa raggii ardadiisa raggii ugu cilmi badnaa wey maana waa ninkii uu dili jiray xajaaj ibnu yuusuf kadibna galaabtay markuu dilay ayuu habaaray oo yidhi ilaahuw ruux dambe oo muslim ah sabab xajaaj ha uga dhigin xajaaj dhowr beri buu noolaa shimbirtii dulduul badan mar bay ablibax ku dhacday soomaalida tidhahda saciid ibnu jubayr unbaa ninkaasi macnaha waxa wey sahayday oo ilaahay subxaana wa tacala uu ducadiisa u aqbalay marka nin aada u qiimo badanoo wuxuu ka mid ahaa taabiciintii buu ahaa wuxuu yidhi marka ninkii gooyo tamiimo waxaa la leeyahay marka xadiidkani xadiidkani yani ra'yi saciid ibnu jubayr ra'yigiisa kama soo fuli karo shay ijtihaad lagu odhan karo ma ah maxaa yeele ajri maxduuda lagu sheegaya ajri maxduuda haddii xadiidka ay kusoo aroortana saxaabaduna ma odhan karaan iskama odhan karaan taabiciintuna iskama odhan karaan ayib haddii la yidhaahdo marka xadiidkani kama soo fuli karo ijtihaadkiisa waa taabici iyo saxaabi ma ah taabicigu hadduu marka yidhaahdo wax saasoo kale a waa mursal waa xadiid mursal ah la dhihi karaayo min awaac axaadiista daciifka noocyada ka mida wey macna sida loo badan yahay xadiidka mursalka waa daciif can saciid ibni jubayrin qaala wuxuu ihi man qataca ruuxii gooya tamiimatan waxay iskaga mid yihiin baa laleeyahay oo laysugu shabahaya ruuxa markaad qardhaas ka goysaaye yacni sidii adiga oo qoortiisa naar ka xoreeyo o kalead ka dhiganta oo maxaa yeele waxankaadaasa uu qabe ee shirkiyaadku ku yaalla ee gaalnimadee qalbigiisu ku xidhan yahay waxaa laga yaabaa hadduu ku geeriyoodo inay naar ugu sabab noqoto markaad ka goysay inaad naar qoortiisu ka xorowdo ayaa sabab ugu noqotay idan aljazaau min jinsi alcamal mar haddaad qoor naar ka xoraysay adigana qoortaada yani waxaad ka dhigan tahay sidii adiga oo qoor xoreeyey oo kale macna sida adigoo qoor addoon xoreeyey ayoo kale ad dhigan tahay man qataca ruuxii gooya tamiimatan qardhaas min insaanin ruux ruuxii ka gooya kaana wuxuu ahaanayaa arrinkaasi ka cidli raqabatin qoor xoraynteed ayuu macnaha la ajir yahay yuu la mid yahay bimacna mili waay yani ka mili raqabatin qoor oo kale wey ka mili cidqi raqaba wey qoor xoraynteedoo kaleu la mid yahay rawahu waxaa weriye xadiidkaas wakiic baa weriye wakiic ibnu jaraax walahu waxaa u sugnaaday sheikh shaafici waay walahu waxaa u sugnaaday can ibraahiima ibraahim wakiic waxaa u sugnaaday wey oo ibraahim uu ka warinaya inuu yihi kaanuu waxay ahaayeen yakrahuuna ibraahim nakha wey wuxuu yidhi ibraahim kaanuu waxay ahaayeen yakrahuuna kuwa neceb oo naca assamaa'iba qardhaasaha kullahaa dhammaantood min alqur'aani ama qur'aan ha ka ahaaday wakayri lqur'aani iyo qur-aanka qeyrkiiba ibraahim waa ibraahim ibni yaziidin nakhaci waa nin kuufi ah oo fuqahadii ree kuufan raggii ugu cilmi badnaa buu ku jiraa waana ardadii cabdullaahi bni mascuud waaye cabdullahi bni mascuudna raggii diidanaa sooma ahayd raggii diidanaa way qardhaasa marka ardadiisii nin ka mida ah weye ibraahim nakaci ibraahim nakaci marka wuxuu leeyahay saxaabadii nebigu sal alay wasalam waxay ahaa waxaan ka wadaa kaanuu wuxuu ka wadaa raggii ardada u ahaa cabdullahi bn mascuud kama wado saxaabadii nebiga sal lay wasalam kaanuu waxay ahaayeen cabdullaahi bn mascuud ardadiisii iyo raggii u ahaa macnaha wax ka baran jiray yakrahuuna kuwa neceb bay ahaayeen atamaa'ima qardhaasaha kullaha dhammaanteed qardhaas oo dhan way necbaayeenoo mayna jeclayn min alqur'aani ama qur'aan ha ka aato wa kayr qur'aan qur'aan haddii lagu qoray iyo haddii qur'aan keyrkii waxaanayn lagu qorayba intaba way diidi jireen cabdullahi bn mascuud raggiisii macnaha iyo ardadiisii saas wey iskama hor imaanaysa marka kaanuuda haddaad tidhaahdo waa ardadii cabdullahi bn mascuud iyo iskama hor imaanaysa khilaafkii aan soo sheegnay khilaafkii aan soo sheegnay ee saxaabadu inay isku khilaafsan yihiin maxaa yeelay saxaabadu way isku khilaafsanayeen cabdullahi mascuudna wuxuu qabay inaysan bannaanayn cabdillahi mascuud ardadiisii ayaa la qabtay inaysan banaaneen ayna sheekhoodii buu ahaa radia allahu canhu wa ardaa fiihi waxaa ku jira baabkana masaa'ilu il dhowraa ku jirta aluulaa masalada koobaadi waxa weye tafsiiru ruqa tufidda oo la fasiro waatamaa-im iyo qardhaasa qardhaastoo la fasiro maxaa laga wadaa qardhaas maxay tahay xukunkeeda taa waa inagii soo marnay waa la kala qaadaya waa wax carruurta lagu xido kusoo fasiray xukunkeedana lagu sheegay ruqyada iyo sufidana iyadana waa tii uu soo faahfaahiyey oo iyadana uu soo qeexay athaaniyatu masalada labaad waxa weye tafsiiru atawla attawla baashaas iyadana madiidada fasirkeeda iyadana waa soo baran athaalithatu masalada saddexaadi waxa weeye anna haadihi halaata saddexdaas kullahaa dhammaanteedba min ashirki shirkigay ka mid min gayri istinaa ayagoon lasoo kala reebin ayagoon la kala qaadin oon la kala faahfaahin saddexdooduba inay shirkiga ka mid yihin buu xadiidku sheegay ayib ma saasaa marka ma sidaa xadiidku u sheegay bay kulligood shirki u wadayeen mise waa la kala qaadi maya waa la kala qaadi gadaalna mu ka sheegi oo in ay axaadiis kaliya adillo kale tufidda wax ka soo reebeen oo banneeyeen qaarkeed ayuu sheegi waxaa kale uu sheegi qardhaasku hadday qur-aan ku qoran tahayna inay selafka qaar ka mida ah ogolaadeenna dib buu ka sheegi laakiin xadiidku kulliguu wada duuduubayo kulligood shirki buu ka dhigay ina aruqa waatamaa'ima wasunata shirkun buuri adugu ha qaadqaad isku duuduubka yuu u sheegay laakiin qaar baa laga soo reebiyo adilo kale loo hayaa saas way macana ana aruqyata alraabicata masalada afraad waxa weye marka shirkiga uu leeyahy kulluha min ashirki ma shirkigii akbarka ahbaa mise waa shirkigii asqarka ah ma kii yaraabaa mise waa kii weyna aye wax badan baynu soo sheegna aar sax wey labadaba inay noqotaa laga yaaba ruux haddii uu boqol kiiba boqol qalbigiisa ku xidhana ou rumaysan yahay iyaduun inay wax tari wax ka tareeyana uusan jirinbo iyadaa un wax laga helina lafaheedana waa shirkigii weynaa wey haddii uu rumaysan yahay inay un wasiilo iyo sabab uun tahayna waa shirkigii yaraawe maxaa yeele sabab sharcigu kama dhigin saas alraabicatu masalada afraadi waxa weye ana aruqyata tufitaanka bilkalaami alxaqi hadal xaqa oo laysku tufo min alcayni ishana layskaga tufo walxumati iyo baashan la yidhahdo qaniyada laysa ma ahaanin min daalika shirkiga ka mid maaha haddii tufiddu ay tahay qaniyo iyo in layskaga tufay wax laysku tufayana uu hadal xaqa yahay oo qur-aanka iyo dacooyina ayadu kuma jirto shirkigaasoo waa laga soo reebayaa saasuu leeyahy waa inagii iyadana soo tacliiqino waxaa nidhi dabawadka uu sheekhu ku dabawado tufidda isha iyo iyo qaniyada keliyata saas ma aha cudurro kaloo fara badan ba axaadiista nebiga ku timi salawatullah waslamu caleyh alkhaamisatu midda shanaadi waxa weeye ana tamiimata qardhaas idaa kaanat hadday tahay min alqur'aani qur-aanka haddii ay kataha ka ahaatay hadday quraan ka ahaato qur'aan meesha uu ku qoran yahay faqad ikhtalafa alculamaau culimadii way isku khilaafeen hal hiya iyadu taa qur-aanku ku qoran yahay min daalika ma shirkigaasay ka mid tahay am la mise ka mid ma ah taasay isku khilaafeeno qolaba si tidhi waa inagii soo marnay khilaafkooda asaadisatu masalada lixaadi waxa wey sooma jeeda sheekha laftiisa waa jasmin kari waaye sheekha laftiisu qardhaasta qur-aanku ku qoran yahay wuu ka gaabsaday ibnu cuthaymiinna saasuu uga gaabsaday yani waa masalo mar hadday culimada salafku isku khilaafaan oo saxaabada khaasatan ah yani meel la-aan ma yaalaan meel la-aan maaho daliil la-aan ma ah laakiin adiladooda in la kala rajaxay u baahan tahay ninkii markaa mustawaha gaarsiisan asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye ana tacliiqa alawtaar yacni xadhkaha qaansada oo la xidho cala dawaabi xoolaha lagu xidhaayo canilcayni ishana looga xidho min daalika shirkigaa inay ka mid tahay yani iyaga keliya mehe wax alla wixii isha laga xidhoo dhan een sharcigu fasixin waa noocaas wey macna asaabicatu masalada toddobaad waxa weye alwaciidu goodi ashadiidu oo daran loo goodinayo calaa man cid ayaa loo hanjabiyo loo goodii tacallaqa xidhay wataran isku xidhay wataran yacni xadhig qaanso ruux xadhig qaanso intuu neefkiisa ku xidho ama isaguba xidho haddana qalbigiisa ku xidhaayo goodi adag iyo hanjabaad badan baa loo soo jeediyey athaaminatu masalada sideedaad waxa weeye fadlu hawaabi man cid abaalkiisa fadligiisa yani abaalgudkuu leeyahay siduu u badan yahay ciddaasoo qadaca goysay tamiimatan qardhaas min insaanin insaan ka goysa ruuxii qardhaas ruux ka gooya ajriga iyo abaalgudka uu leeyahay fadligiisana meeshaa lagu sheegay oo inagii soo marnay ka cidli raqaba qoor xodhaynteedoo kaleeto ayuu macnaha la ajri yahay saas man ataasicatu masalada sagaalaadi waxa weeye ana kalaama ibraahiima ibraahim nakhaci hadalkiisii uu lahaa kaanuu yakrahuun hadalkaasi laa yukhaalifu ma dabamarsano oo ma khilaafsana maa taqadama wixii inoo soo hormaray oo min alikhtilaafi iskhilaafidii salafka ah iskhilaafistay salafku isku khilaafsanaayeen mas'alada iyo hadalka nakaci ee uu yihi kaanuu kulligoodba macnaha sidaas ilan kaanuuda waxaa laga fahmayaa kulligood kaanuu waxay ahaayeen iyagoo dhan baa laga fahmaya iyagoo dhan yuu ku wadaa marka ma saxaabadiibuu ku wadaa oo haddii saxaabadu ku wadaa la dhihi lahaa waxaa iska hor imaan lahaa khilaafkaan sheegnay iyo kaanuudu way iska hor imaan lahay maxaa yeelay kaanuuduna inay isku waafaqsanaayeen bay sheegi khilaafna waan sheegnay inay iska hor imaanaysaa ka dhaal meesha laakiin hadalka nakaci saxaabadii kuma saabsanee wuxuu ku saabsan yahay ardadii cabdullaahi bin mascuud yacni khilaafkaan soo sheegnayna waa khilaafkii saxaabada wey saa daraaddeed hadalku iskama hor imaanay wey maana iyo khilaafkaan sheegnay ana kalaama ibraahiima ibraahim hadalkiisu laa yukhaalifu ma dabamarsano oo ma khilaafsana maa taqadama wixii noo soo hormaro min alikhtilaafi iskhilaafkii salafka ah ay masale isku khilaafsanayeen maxaa yeele liana muraadahu ibraahim ujeedadiisu waxa weeye asxaaba cabdillaahi cabdullahi mascuud raggiisiibuu ka wadaa ardadiisii unbuu ka wadaaye saxaabadii nebiga kama wado salawatullh wasalaamu caleyh hada wabillahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala alih wasaxbi waslm لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما باب هذا كان باب من عيد باب كدوي ama baabun haadaa kanu baabun baab wey man tabaraka cidii barakaysatay bishajaratin geed aw xajarin dhagax wa naxwihimaa iyo wixii la mida fa huwa mushrik waa gaaloobaya saas in khabarka laga dhigo manta mubtade laga dhigo ama baabunta mudaaf laga dhigo manta mudaaf ileyhi laga dhigo waa la heli karaa macnaha markuu guud ahaan tawxiidka ka soo hadlay oo shirkiga soo kaxay ayuu wuxuu sheekhu marka ka hadlayaa qaybo iyo gaballo tawxiidka wuxuu dhimaya oo shirkiyaadka ah shirkiyaadkii ayuu marka faahfaahin ku samaynayaa oo gudo galay oo uu kala dhigdhigaya marka marka geedaha oo la barakaysto ama dhagaxaantaoo la barakaysto ama waxyaalo kaleoo la barakaysto ayaa waxay ka mid yihiin iyaguna shirkiga ayb tabaruka asalkiisa waxaa la yidhahdaa talabu lbaraka barako raadinteed baa la dhahaa barakadana waxaa la yidhahdaa alkhayru alkasiir ama kasratu alkhayr wa thubuutuhu khayrka faraha badan iyo inuu sugnaado oo khayrkaasi uusan ku dhaafin ayaa barakada la yidhahdaa waxaa laga keenay min albirka barkada laga keenay maxaa yeele barkadda marka dhulka intiisa kale loo fiiriyo wayna ka qaad weyn tahay oo biyaha ku jira waa ka badan yihiin dhulka kale midda kaleeto biyaha galaayo way sugnaadaan bikhilaafi biyaha dhulka kala socda halkaasaa laga keenay marka kasrat اlkhayr wa hubuutuhu ayaa barakada la yidhahda marka barakada oo la raadiyo oo geed lagu raadiyo geed inaad barako ka raadiso ama dhagax ka raadiso ama wixii lamidaba waxyaalaha lamidka waxay noqon kartaa yani sida qubadaha oo kale guryaha oo kale qubuurta oo kale meelaha qaarkood oo kale yani wax wixii barako laga raadiyo oo kale oo ama aan geed ahayn dhagax ahayn ayaa lamid tabaruga marka sidiisaba laba qaybood buu uqaybsamaa tabarug in shay barako laga raadiyo laba qaybood buu u qaybsamaa mid sharcigu ogol yahay oo bannaan iyo mid aan bannaanaynoo sharcigu diiday midka sharcigu ogolaaday waxaa ka mid ah masalan inaad hadalkaaga qowl iyo hadal inaad barako ku raadiso dikriga ilaahay oo kale qur-aanka akhrintiisa oo kale leanna barako badan baa ku jirta barako badan iyo khayr aada u fara badan ayaa ku jira oo mid adduuniya mid aakharaba leh inaad ficilkaaga sharciga waafaqsan barako ku raadiso sida cilmiga raadintiisao kale dhegeysigiisa barashadiisa dadka berintiisa iyaduna waa ficil barakaa lagu helaayo sharcigu barako fara badan iyo khayr badan buu ku sheegay hay-a mucayana ah waxyaalaha iska mubaaxaadka ah haddii qaab mucayan oo sharcigu sheegay aada u samayso iyadana barako lagu helo waa jiraan masalan cuntada nebigu sal alay wasalam wuxuu sheegay in laysugu yimaado oo gacmuhu ku bataan oo la wadaago inay ka baraka badan tahay haddii ruuxu keligii cuno masalan in aan xeedhada dhexdeeda laga cunin oo dhinaca laga cuno yani sidaha in raashiinka laga cuno maxay dhexda barakadan kusoo degaysa in wixii dhulka dhaca la qaato oo aan laga tegin in gacanta la leefleefo ilaa kayri dalik yani waxyaalahaas waa waxyaalo sharcigu uu barako ku sheegay taasi waa mid talabaad waxa weeye in meelo laga raadiyo ilaahay dhulkiisa ka mid ah in barako laga raadiyo sida masaajid oo kale masalan magaalada madiine iyo deegaankeedoo kale maka oo kale dhulka shaam la yidhaahdo oo kale intaasoo dhan nebigu salawatulli wasalaamu calayhi khayr buu ku sheegay yacni deegaan ahaan iyo yani degmo ahaan iyo dhul ahaanba khayr buu nebigu ku sheegay salawatullhi wasalaamu calayh laakiin dhulkaas barakada loo raadsanahayey ee masaajiddu ka mid tahay masaajiddu lafteedaa sii kale barako badan oo saddexda masjid baa ugu baraka badan ka madi makaa ugu baraka badan ka madiinaa ku xiga baytulmaqdis baa soo raaca saasay u kala baraka badan yihin marka barakaadka masaajidda ku jiraay waxaa lagu raadinayaa camalkii sharcigu ugu talagalay masaajidda in lagu qabto barakadooda lagu raadiyo macnaheedu waxa weeyaan salaad iyo cibaadaad iyo yani ictikaaf iyo acmaashaasaa barakada masaajidda lagu helaayo lagu gaadhayo iyo amaakintaas uu barakada sharcigu ku sheegay waxaa kaleeto oo barakada iyadana laga raadiyaa zamanka xilliyada qaarkoodoo khayr fara badan ilaahay dhex dhigay baa jira oo barakaysan sida bishan hadda aan ku jirno kale shahru ramadaan sida maalan leylatu lqadri oo kale waa habeen barakaysan wey sida maalan tobanka beriye bisha dilxija ugu horeysa oo kale waa maalmo iyaguna barakaysan wey marka xiliyadaa barakaysan ayagana barakadooda iyo khayrkooda badan waxaa lagu raadiyaa camalkuu sharcigu sheegay camalkuu sharcigu sheegay oo cibaadadii ah oo baryadii ilaahay ah oo salaadii ah oo soonkii ah kuwaasaa iyagana barakadooda lagu raadiyaa oo macnaha waxa weye lagu helaa waxaa kaloo barakada iyadana lagu helo sharcigu ku sheegay oo iyadana baraka laga raadiyaa iyo khayr cuntooyinka qaarkood sida masalan xabatu sawdaa oo kale sida masalan zaytu zaytuun oo kale sida masalan waxyaalahaas sharcigu baraku ku sheegay oo cuntooyinkan qaarkoodoo barako lagu sheego khayr badan lagu sheegay baa jira ayagana ka raadsigoodu wuxuu noqonayaa siduu sharcigu u sheegay in looga raadsado sidaasay noqonaysa marka waxaa jira tabaruka iyo baraka raadinta iyo khayr raadinta qaar badanoo noocaasoo kaleo bannaan baa jira qaar badan oo banaanayna waa jira qaarka aan banaanayn waxaa ka mid a masalan meelihii sharcigu uu ku sheegay khayrka iyo barakada uu ku sheegay khayrka badan uu ku sheegay sidii sharcigu uu ugu talagalay in barakadaa iyo khayrkaa lagu gaadho si aan ahayn hadduu ruuxu ku raadsan soo masaajidda barako laguma sheegin hadduu ruuxu barakadii kaba bilaababa inuu masaajidda albaabadeeda isku tirtiro oo uu masaxdo oo uu wax ka raadiyo ama gogosha iyo dhulka yacni masaajidda uu wax ka doonto uu isku tirtiro o isku masaxo ama ma ahee kaba soo qaad masalan xajarul aswadka dhagaxa madow ee kacbada ku yaalay ee sharcigu faray in la dhunkado oo la taabto inuu macnaha uba arkaba inuu barakaysan yahay oo barakadaa iyo khayrkaas intuu gacanta mariyo jirkiisa wada marmariyo isaga uu macnaha waxa weye sidii sharcigu ugu talagalay sian inuu barako kaga raadsado macna marka waxyaalihii sharcigu ugu talagalay barakada ku sheegay sidii barakada in looga gaadho oo lagaga helo uu sharcigu sheegay si aan ahayn haddaad uga raadsatahay iyadana waxa weye waa tabaruk ibtidaaci a ah weye oo sharcigu uusan ogolayn waxaa la mid a ah maalan meel aan sharcigu in la barakaystaba ugu talagelin in baraka laga raadsado ra'san sideedaba sharcigu ma odhan meesha baraka ku jirta sida qubuurtoo kale xataa qubuurta dadkii wanwanaagsanaa saalixiintii awliyada sharcigu wax baraka a ah kuma sheegi wax qabri ah oo la yidhi baraka ku jirta aayad qur-aanna ma sheegin xadiidna ma sheegin waana meelaha ugu badan ee hadda la barakaysto oo laysmarmaryo laysku tirtiro saas wey macnaha khayr iyo wanaagga laga raadiyo xataa waxay yani waxa wey aan la ogoleyn iska daa iyaga inaad ismarmarisee agtooda xataa inaad rumayso cibaadada agtooda lagu sameeyey salaada agtooda lagu sameeye baryada dhexdooda lagu sameeyey inay khayr dheerka oo baraka leedahay saa inaad rumaysaan xataa loo ogoleen maxaa yeelay nebigu sal ly wasalam aada buu uga digayo qubuurta dadka waa uga dayriyey ka fogaada la yidhi mooyaane laakiin wax ka raadsada laba dhig waxaa ka mid a ah maalan meelo aan mashruucba ahayn oo sharcigaba ku soo aroorin in la barakaysto in barake laga raadiyo sida maalan godkii nebigu uu galay salawatullahi wasalaamu caleyh maalintuu hijiroonayo kale geedkii beycatu ridwaan ay ka dhacday beycatu ridwaan nabigu sal lay slam saxaabada markuu lama baayaconayay geedii ay hoos fadhiyeen ee ilaahay qur-aan ku sheegay subxaana wa tacaala waa geedda cumar uu gooyo wey baad dambe cumar xilligiisiia yaa waxaa soo baxday dad barakaysanaya geeddii waa loo sheegay cumar marka rag buu soo diro wuxuu ihi geeddaa hala gooye maalintii cumar uu gooyey baa geeddaa ugu dambeysay meelay ku taallay xataa lama yaqaanaata sharcigu uguma talagin in macnaha la barakayso sida masalan buurtii tuurusinaa buurtii ilaahay subxaana watacaala agteeda uu nabiyullaahi muusa ugu waxyooday waa barakaa ka dhacday meeshaas yani waxa weyaan arrin weyn baa ka dhacday haddana lama barakaysanayo masalan waxa weyaan meeshii ay ka dhacday dagaalkii beder uu ka dhacay oo kale waa meelo macnaha axdaas waaweyn oo sharci ah ayaa ka dhacay haddana maca daalika sharcigu ma qabo mana ogolo in la barakaysto macnaa maxaa yeele maba sheeginba hadduuse sheegin khayr baa meeshan ku jiro barakaa lagu gaadhiyo waxbaa laga heli waa in sharciga laga helo haddaan sharciga laga helin lama barakaysan karo waxaa ka mid a ah, yani barakaysiga mubtadice sharcigu uusan ogolayn ruuxu inuu xilliyada qaarkood xilliyada qaarkood inuu barakiyo khayr badan u maleeyo inay ku jirto oo uu ka raadsado sida masalan dhalashadii nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi xilligay ku aadanayd oo kale taariikhdiisii in masalan yacni ixtifaal iyo isu-imaad iyo munaasabad iyo ciid iyo cibaadaad iyo la sameeyo oo la yidhahdo barakaa laga raadinaya sharcigu ma sheegin ma uusan sheegin waa zaman zaman uusan sharcigu ku sheegin wax baraka a ah wey waxaa ka mid a maalan alisra walmicraaj habeenkii nebiga la dheelmay salawatullahi wasalaamu caleyh iyadana ixtifaalaad baa la sameeya ixtifaalaadkaana barakaa lagu raadinaya waa maalin baraka la raadinayo ma jirto iyadana wax jira mooho sharcigu ma sheegi waxaa ka mid a midii maalintii nebigu hijirooday salawatullahi wasalaamu calayh dadka qaar baa ixtifaalaad sameeya iyada lafteeda maalintii nebigu makaw ka cararo madiine uu aaday nebigu sal ly wasalam maalintii beder sidoo kale maalintii magaalada maka la furtay yani munaasabaad saasoo kale oo xilliga iyo zamanka ku xidhanoo dadka qaarkii barakaystaanna waa jiraan ayaguna sharcigu ma sheegino barakaysigoodu waa bidca wey waa waxaa sharciga kusoo aroorin barakaysiga bidciga waxaa ka mid a inaad dadka saalixiinta ee wanwanaagsan iyo culimada aasaartooda inaad barakaysato inaad jidhkiisa barakaysato yani timihiisa barakaysato candhuuftiisa barakaysato dhididkiisa barakaysato dharkiisa barakaysato kebihiisa barakaysato kuwaasaa ka mid wax mashruuca maha iyadana waa bidca wey maxaa yeelay nebigeenna salawatullahi wasalaamu calayh saxaabadu way barakaysan jireen dhididkiisa iyo timihiisa iyo dharkiisa iyo waa la barakaysan jiray arrintaasi laakiin nebigeennay ku gooni ahayd salawatullahi wasalaamu calayh cid nebiga ka dambeysay oo la barakaystayna xilligii saxaabadii iyo culimmadii waaweynaa ma soo mareen inay nebiga gooni ku ahayd taasaa kutusi markuu nebigu geeriyooday ummadda yaa ugu fadli badnaa abuubakar soo ma ahayn cid saxaabada ka mida ah oo intay abuubakar dharkiisa raadsatay barakaysata ma jirto cumar baan dharkiisa iyo madihiisa la barakaysanin cali bni abi aalib iyo cusmaan baan la barakaysanin cabdullahi ibni mascuud baan la barakaysanin raggii jannada ilaahay ugu bishaareeyey baan la barakaysanin haddii intaasi ay isbarakaysan waayeen saxaabadu waxay fahmeen barakaysiga ruuxa jirhkiisa iyo alaabtiisa la barakaystaay inay nebiga ku gooni ahayd salawatullahi wasalaamu calayh fahamkii saxaabada wey iyo culimadii waaweynaa marka cid ka dambaysa oo wixiisa la barakaysan ma jiro gacan dadka inta loo soo saaro dhundhunkada la yidhaahdo iyo maro la yidhaahdo xidho iyo kaba qaada la yidhaahdo oo meel la dhigani ma ay jirto oo la barakaysan wey macna waa barakaysiyaal barakaysiga qaybihiisa sharciga khilaafsan wey marka barakaysigu wuxuu u qaysamaa qaar sharciga waafaqsan iyo qaar sharciga aan waafaqsanayn qaarka sharciga waafaqsan waa qaarka sharcigu sheegay qaabkii barakadaa looga raadin lahaana isaga laga qaatay qaarka aan bannaanaynee markay ugu yartahay bidca hadday ugu haddii kalena gaalnimoba ruuxa gaadhsiinaysana waa barakaysiga aan sharciga ku soo aroorin meel la barakaysto xilli la barakaysto ruux la barakaysto wax la barakaysto qaab wax loo barakaysto sharciga ku imaanin kuwaas wey man man tabaraka bishajaratin aw xajarin wanaxwihimaa iyo wixii la a wa qowli illaahi ayuu baab u yahay xataa xajarka waxaa soo gelay xajarkaas waxaa soo gelaya xajarul aswadka dhagaxa madow dhagaxa madow barakada sharcigu ku sheegay ee laga gaadhayo waxa weeye waa intii sharcigu ku sheegay iyo jidkii uu ku sheegay in loo maro keliyata un markaad dhawaafayso gacanta untaasi ama dhunko waa intaas laakiin gacantaadii taabatay in aada jidhka wada marmariso ama isku dhejis isagaba aada isku dhejiso lagaa fujin kari waayo sida dadka qaarkii oo kaleto taasoo kaleeto macnaha waxay keenaysaa inaad ka fahamsan tahay dhagaxan kadaasa inuu macnaha waxa wax tarayo waa kii cumar ibn khaaab radi allahu canhu odhan jiray yacni wallaahi inii la aclamu anaka xajarun laa tanfac walaa tadur walowlaa anii ra'aytu rasuul allahi sal lay wasalam yuqabiluka maa qabaltuka dhagixii buu la hadlaya wuxuu ku yidhi ilaahay baan ku dhaartay waxaan ku ogahay xajarul aswadow inaad uun dhagax waxbana aadan dhibi karin waxbana aadan dheefin karin wax tar inaadan lahayn haddaanan nebigoo ku dhunkanaya arki lahaynna oona nebi maxamed ku dayanayninna kumaana dhunkadeen bu marka dheefkamuu raadinaya cumar eh nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi buu ka amar qaadanayaayo ku dayanaya ilaahay baa nagu addoonsaday dhunkada oo taasa intaa un baanu u qaadan mooyaane waxbuu tari macnaheedu ma ah xajarul aswad haddii laysu diiday barakaysigiis qabri ninka ku jiraba wuxuu yahay alla garanay iyo ciid meeshan taalla caro meeshan taalla iyo geed alloobaado meeshan ka baxay bal waxa laga raadin muxuuya waxa laga heliye laga raadin muxuuya taas wa qowli illaahi tacaala ayuu baab u yahay ilaahay odhahdii uu yidhi afara'aytum bal ka warrama waxaan gaalada ohow allaata ballaata iga warrama waalcuzaa iyo sanamka cuzo la yidhaha wa manaata iyo manaata ka warama athaalihata ee saddexaad alukhraa manaatihii saddexaad ee labadaa hore saddexaynayay alukhraa ee liitay saas waa tafsiir yacni alukhraa almutaakhir ee dambeeyey ee liitay ama alukhraa ee kale macnaheedu waxa weeye suuratu najmi markuu ilaahay ka soo warramay salawatullahi wasalaamu aleyh ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka soo warramay nebigiisa iyo waxyiga in la siiyey iyo in la sii qaaday iyo aayado waaweyn in lasoo tusay laqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubraa aayado waaweyn inuu soo arkay habeenkaa markii lasoo sheegay ayaa waxaa la yidhahi afara'aytum allaata waalcuza wa manaata ahaaliata alukhra bal waxaa waaweyn ee ilaahay makhluuqaadkiisa iyo aayaadkiisa ka midaanu soo tusnay nebi maxamede eh, bal iga warrama asnaamtaad caabudaysaan oo laata iyo cuze iyo manaate ah maxay yihiin maxay qaban karaan maxay awoodi karaan ayagu maxay yihiin bal war iga siiya saas wey macnaa oo su-aashu waa su-aal isticjaab ah waa la yaab iyo ixtiqaar yarays waana lala yaabayaa iyaga safaahadooda iyo caqli darradooda haddana waxaa la liidahayaa oo la quursanaya waxanay caabudayaan ee magacyahan ay ula baxeen sanamka laata la yidhahdo laata waa magac sanam waxaa iska lahaan jiray niman la yhahdo ree saqiif ree saqiif waa nimankii daaif degi jiray wey nimankaasaa lahaa wuxuuna asalkiisu ahaa baa laleeyahay leeyahay dhagax dhagax ay naqsheeyeen oo aada ay u xarxardheen oy qurxiyeen buu ahaa markaasaa waxay u sameeyeen guri bay u dhisayaan guri markay u dhisaanna dad ay sadana ku magacaabaan khaadimiin adeegayaasha sanamka ilan ilaah buu u yahay adeegayaasha ilaahay ku magacaabaya dadkaasaa la hor farfadhiisiin dadkaasi marka gurigaas loo dhisay sanamka waxaa la dhigayaa wax alla wixii sanamka loo soo hadiyeeyo oo isagu uu leeyahay meeshay gelinaya dadkan sanamka mar walba dul joogana waa adeegayaashii iyo shaqaalihii sanamka oo way ka turjumaan sanamku saasuu leeyahay oo saasuu qabaa oo waa muriidiintii oo kale man saasoo kale marka halkaasay guri uga dhiseen nimanka reer taqiif baa lahaa weliba wuxuu laatadu la dheeraabaa laleeyahay wuxuu lahaa barxad aad u weyn buu lahaa oo caan caanka ah jasiiratulcarab waxay ugu faani jireen barxaddaa iyo sanamkaas carabta inteeda kale oo dhan bay ka siteen markii quraysh laga soo reebo inta kale oo dhan bay ugu ilaah weynaayeen quraysh markii laga reeba maana quraysh ma gaari karaan nabigu sal alay waslam sanamkaa laata la yidhaha waxaa kaloo la sheegaa oo ibnu cabaas uu leeyahy wuxuu ahaa laata asalkiisu nin saalix oo wanaagsan buu ahaa nin wanaagsan oo dadka xujayda ah shurbadda u qasu ah shurbadda ayuu subag iyo wax ugu dari jirayo markaasuu martisoori jiray dadka xajka yimaada markaasaa ninkiibaa geeriyooday markuu geeriyoodabay markayay dushiisa waxay ka dhiseen qubad bay ka dhiseen kadibna qubadiibaa sanam isu bedeshayo sidaasay ku caabudeen ibni cabaas baa sidaa odhanay halkaasuu kasoo jeedaana cabdullahi ibni cabaas baa leh almuhim sanamka ay nimankaasi lahaayeen reer saqiif nebigu sal lay wasalam wuxuu u diray mugiirata bnu shucba oo soo dumiyey markuu nebigu maka qabsaday salawatulli waslamu caleyh ayuu asnaam aada u fara badan buu rag u kala diray mugiire marka waxaa loo diray sanamkii laata la odhan jiray markaasuu soo dumiye soo burburiyey asaga waxaa laga keenay waa ta'niisu acaz acaz ruuxa macnaha waxa weye ciziga badan oo dhadig ah waa magac dhadiga ah wey cuza waxaa laga keenay bay leeyihiin ka ishtiqaaqdeen waxay ka jeexeen magacan ilaahay magiciisa casiiz ah ilahay baa magac wuxuu leeyahay casiiz ah magicii casiiz ahaa ayay magac uga jeexeen sanamkooda oo markaasaa waxay ku magacaabeen cuzza laakiin inkaari waxay kaga dhacday sanamkiibay magac haween u bixiyeen magac dhadig ah yay ku magacaabeen cuzza isagana waxaa lahaa sanamkaa cuzo la yidhahda niman kale reer qureysheed ayaa lahaan jiray meel makiya daaif ku yaad u dhaxayso oo layidhahdo nakhla ayuu ooli jiray reer qureysheed baa aada u weyneyn jiray abu sufyaan markii nebiga sal ly wasalam iyo isaga raggu watay uxud laysku laayay oo nabiga sal ly slam saxaabadiisa waxoogaa garbaacadu gaadhay waa kii dhihi jiray lana alcuzaa walaa cuzaa lakum yacni sanamkii cuzo la odhan jiray baan anagu leenahay oo na garab taaganoo noo hiiliyey laakiin idinka nasiibximadiin iyo nacasnimadiina cuzo oo kale ma haysataan waa kii nabigu dhihi jiray sal lay wasalam waxaad ku tidhahdaano ugu jawaabtaan lana almawlaa walaa mawlaa lakum anagu allaanu leenahay idinkina idinkuna cuze iyo wax qurun aad ag far fadhidaano alle idiin gargaara malihidin saa ku dhahabu nabigu sal ly waslam marka cuza quraysh baa lahayd nebigu wuxuu u diray ninkii la odhan jiray khaalid ibn waliid khaalid waliid markii maka la furtay ayuu nebigu u diray khaalid wuu tegey geedo dhowr ahoo ka ag dhowaa oo geed buu bahaaba asalkiisu laleeyahy geed ay dhiseen oo ay daahiye saareen oo dhar u xidheen buu ah geedihii buu soo googooyey marka gurigii meelaha ka dhisnaana wuu soo dumiyey khaalid markaas soo laabtay markuu nebiga u yimi salawatulli wasalaamu caleyhi buu yihi maxaad samaysay wuxuu yihi nebiga wixii aan meesha ugu tago geed iyo guri ahaa soo dumiye wuxuu nebigu yihi sal lay wasalam maadan weli waxba samaynine waxba maadan soo duminina kaclaaba buu khaalid meeshii buu ku laabtay markuu meeshii tegay isagoo raggiisii wato ayaa nimankii khaadimiinta ahaa ee sadanada ahaa ee u shaqaynayay sanamka ag taag taagnaa khaalid markay arkeen bay buuraha ku carareen lafahooday la baqdeen ayagoo ku haya yaa cuzaa yaa cuzaa alla tolla ay cuzow alla tolla ay cuzoy naa wax qabo naa ragga iska dhicay iyagoo ku haya yay carareen cuzaa marka khaalid intuu u yimid markuu ku soo dhowaaday ayaa waxaa ka hor timid habar islaam habar ah oo qaawan oo timuhu ka kala firiirsan yihiinoo si wax ka yihiin khaalidna iyadoo ordaysa hoogayo bayadoo ka haysay ka hor timid markaasuu khaalid intuu seeftii u qaatay buu qoorta ka goyay wuu soo laabtay nebigu u yimi salawatullahi wasalaamu caleyh maxaad la kulantay buui nebigo habarinkaani ku dhacday baa iga hortimidoo dilay buui haddaa dishay buui cizo habartii loo odhan jiray taasay ahayd habar shaydaan bahayd macana saas wey marka taana nebigu sal alay slam halkaasu kaga takhalusay manaata sanamka la yidhaahdo meel la yidhahdo mushallal oo oo qudayd agteeda makiya u udhaxaysaa ayuu ooli jiray sanamkaas waxaa lahaan jiray nimanka la yidhahda reer khusaaca aws iyo khasrajna way weyneyn jireen labadii qabeelee reer ansaareed ee madiina iyaguna way weyneyn jireen oo markay madiine ka yimaadaan oo ay xaramka usoo socdaan waxay kasoo xarmin jireen mushallal oo sanamkaas uu ooli jiray manaato la yidhahdo asalkiisa isagana waxay uga soo jeexeen magaca magaca ilaah bay uga soo dhuxul qaadeen ee mannaan ah ama manaato waxaa loogu magacaabay dhiiggaa agtiisa aada loogu daadiyaa ama manaase waxaa loogu magacaabay uu gallad badan yahi oo wax badan buu bixiyaa sidaasay macnaha ugu magacaabeen isagana nebigu sal alay wasalam wuu diray oo rag buu u diray sidoo kale isagana sanadkii maka uu nebigu furtay baa lasoo duniyey saas wey macnaha marka asnaamta dhowrkaa eed caabudaysaan bal ka warrama oo sidooduba maxay dhib iyo dheef leeyihiin maxay dhibaan maxayse dheefiyaan aayaadka ilaaha ee uu soo arkay nebigu sal lla alay wasalam waa wax waaweyn ee bal ayagu maxay qiimo leeyihiin saasoo kaleeto wey macnaa su-aashu waa ixtiqaar macnaa waa la xaqiraya afara'aytum bal iiga warrama allaata bal sanamka laata la yidhaahday iga warrama culimada qaar waxay leeyihiin min allaahi bay ka jeexeen magaca oo magaca ay uga qaadeen magaca ilaahay allah ah yay uga soo jeexeen qolana waxay leeyihiin min allaata oo ta'da la shado magaciis saas wey oo min latta sawiiqa baa laga keenayo latiga waxaa la yidhahdaa marka uu ruuxu shurbadda qaso oo subag intuu wax ku daro uu qaso ayaa la yidhahda marka ninkii qasi jiray ee magaciisa halkaasaa ka soo jeedaana waa la odhanaya wa manaata bal manaate ka warrama manaatihii ahaalitata ee saddexaad alukhraa ee kale ee labadaa midna ahayn ama mehe alukhraa manaatana bal ka warrama sanamkii manaata ahayd athaalifata ee saddexaad alukhraa almutaakhirati ee liidatee dambeysay aan qiimaha lahayn can abi waaqidin ileyfi qaal abi waaqidin ileyfi waxaa laga warinaya madaxiisi waxa l xaaris ibni cawf baa la qaala wuxuu ihi kharajnaa waan baxnay maca rasuuli sal lay slam nabigaanu raacnay ilaa xunaynin xunayn baanu u raacnay nebiga la jirankiisaan baxnayoo xunayn baan aadnay walxaal naxnu anagu xudathaau cahdin waktigoodu kuwo uu ku dhow yahay annagoo ah bikufrin gaalnimo wakti gaalnimo annagoo ku dhow oo xilligaanu soo islaamnay ay dhoweyd ayaanu nebiga raacnay walilmushrikiina walxaal lilmushrikiina gaalada ay u sugnaatay sidratun geed oo yackufuuna ay ku negi yihiin cindahaa agteeda gaaladii markaa deegaankaa deganaydna waxay lahaan jireen geed ay barakaystaanoo dul farfadhiyaan wa yanuutuuna geeddaasoo ay ku xidhxidhaan biha iyada aslixatan hubkooday ku xidxidhan jireen seefaha iyo warmaha iyo waxay hub wataan ayaa lagu xidhxidhiyo waa la barakaysan xirsuxidh oo kale wey yuqaalu laha waxaa la yidhahdaa geedda daatu anwaaq magacaasay leedahay sii xidhxidhidda u saaxiibka ah. fa mararnaa waxaan soo marnay buu ihi bisidratin geed faqulnaa waxaa la yidhi yacni geeddii gaalada caadada ay u lahaan jirtay taas la garay taa iyagoo yaqaanay oy horay u lahaan jireen bay geed weyn soo mareen faqulnaa marka waxaanu dhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow ijcal lanaa waxaad noo yeeshaa ood noo samaysaa daatu anwaad geed laya daatu anwaad noo samey mid macnaha xidhxidhasho u saxiiba geed aan wax ku xidxidhanno seefahanagiyo warmahanagoon barakaysano noo samey annagana kamaa lahum sida kuwan ay ugu sugnaatayba daatu anwaad geedaa wax ku xixidhaan say u leeyihiin oo kale annagana taasoo kale noo sameyn faqaala rasulullah sal lay sl nebigu wuxuu ihi allaahu akbar allaa weyn e oo in wax la garab dhigo ka weyn e inahaa iyadu assunanu waa jidadkii wey waa jidadkii addoommadu mari jireen wey qultum waxaad tidhahdeen buu nabigu sal lay wasalam waladii macbuud baan ku dhaartay nafsii nafsaydu biyadii gacantiisa ay ku jirtee allaan ku dhaartee waxaad ku hadasheen oo tidhaahdeen kamaa qaalad siday tiri oo kale banuu israa'iila ree bani israa'iil limuusaa muuse say ku yidhahdeen oo kale hadalkiinu wuxuu ka dhigan yahay kii ay ree bani israa'iil nebi muuse usoo jeediyeen oo codkay ka codsadeen oo kale oo muxuu ahaa waxay ku yidhahdeen ijcal lana waxaad noo samaysaa oo noo yeeshaa muusow ilaahan ilaahan noo samay kamaa lahum siday ugu sugnaatayba kuwan aalihatun ilaahyaal kuwani siday ilaahyada ay u leeyihiin ay u caabudayaan annagana ilaahyo kale noo same qaala wuxuu yihi marka nabiyullaahi muuse innakum idinku qowmun dad baatiin tajhaluun oo waxgaranayn or dad jaahiliin oo jaahiliinoo wax garanaynin baatiin latarkabunna buu nabigu yuri sal lay wasalam waad fuulaysaan oo waad maraysaan wey sanana man dadkii dadkood baad maraysaan qablakum idinka horreeyey intii dadkii idinka horreeyey jidadkoodii baad qaadaysaan rawahu waxa wariye xadiidka atirmidi wa saxaxahu xadiidka saxiixuu ka dhigay waana sidaas uu sheegay waa xadiis saxiixa wey xadiidka abuwaaqidin alleysi magaciisa waxaa la yidhahdaa alxaaris ibni cawf xadiis kaleetana waa jiraan oo saxaabada ay warinayaan oo saxaabo kale ay warinayaan oo kan lamid a wuxuu leeyahay abuwaaqidin alleysi nabiga ayaan raacnay salawatullahi wasalaamu caleyh oon xunayn u raacnay xunayn waa tog u dhexeeya daaif iyo maku u dhexeeya waana togii uu ka dhacay dagaalkii la magac baxay xunayn aswatu xunayn dagaalkii macnaa togay ka dhacday markay saxaabadu nabiga raacayaan salawatullhi wasalaamu calayh waa markuu maka furtay sanadkii sideedaad kadib waay maka markuu qabsaday ayaa nebiga waxaa soo gaadhay salawatullahi wasalaamu caleyh war sheegaya in nimankii la odhan jiray reer saqiif iyo qabaaishii ree hawaasin inay isku urursadeen meesha la yidhaahdo toga la yidhaahdo xunayn ay doonayaan intaadan tilaabo qaadin nebigow inay kugu qaadaan oo ayagu weerarka kaala horeeyaan weerar inay dawacsan yihiin baa nabiga loo sheegay salawatulli wasalaamu caleyh markaasuu nabigu intuu wuxuu saxaabo urursan karay urursaday buu marka ku baxay isagoo labiyo toban kun oo nin wata toban kun waa raggu madiine kala yimid laba kunna waxay ka raaceen magaalada maka oo dadkii maslamatu fatxi maka maka markii la furtay dadkii islaame wey ee magaalada loogu yimid intaasuu marka nebigu ku weeraray salawatullah wasalaamu calayh dagaalka qeybtiisii hore marka waa tii saxaabadu hadal ay yidhaahdeen daraaddeed caalsaaraha looga qaatay waxoogaa la yaro caysaday hadalkay odhan jireen lan nuqlaba alyawma can qilla maanta yaraan naloogaba adkaan maayo hadalkaasoo yidhahdeen baa loo ciqaabay waa layaro edbiyey darbaacadii hore markay ku dhacdayna guusha dambe ilaahi subxaana wa tacala ayagu siiyey wayowma xunaynin id acjabatkum kasratukum falam tugni cankum shaya wadaaqat calaykum alardu bima raxibat uma wallaytum mudbiriin uma anzla allahu sakiinatahu calaa rasuulihi wacala almu'miniin waanzla junuuda lam tarowha halka aayaadkaasaa ka warramay marka duulaankaasaa nabiga u raaceen salawatullah wasalaamu calayhi abuwaakidin ilaysi rag uu ku jiro wuxuu leeyahay marka aan nabiga raacayno duulaankaa u raacayno xilligii gaalnimaan ku dhownahay yacni xilligaan gaalada ahayn maba fogaba wakti dhow baan soo islaamnay hadalkaa wuxuu saa u leeyahay waxoogaa wuu cudur daaranayaa tuhmaa meesha soo geli karto war saxaabadii nebigu sal lla alay wasalam intaa wax haddaad ahaydeen seebay idinka qarsoomi kartaa inaan waxaan ilaahay ahayn la barakaysan karin geedan noo samee aanu wax ku xidxidhanne seebaad intaa u baran weyday su-aashaa iyo tuhmadaas oo meesha imaan karta ayuu macnaha ka hortegayo markaasaa wuxuu yihi wa naxnu xudasaau cahdin bikufri yaani cudurdaar baanu lahayno dad gaalnimo mar dhow ka yimid baanu ahayn islaamnimadan ku cusbayn waay oo ficlan saasay ahayd maxaa yeelay markayba ku islaameen ba ayagoo saasa marka gaaladuna marka waxay lahaan jireenoo caado u ahaan jirtay geedo ay barakaystaanoo ay hubka ku xidxidhaan yani markay duulahayaan sida masalan hadda yani ciidamadu markay duulahayaan oo kaleeto yani wax xisixid la yidhahda lagu wareejiyaa waxbay akriye oo wadaado markii wax lasoo dhacana wax kule oo xoolaha lasoo dhaca wax laga siiyo ayaa ciidamada u xirxidxidha marka xirxixidhkaasoo kale geedaha ka rabaanoo hubka geedda lagu xidxidhayaa waxaa la doonayaa hubkankaasi inuu guul gaadho oo geeddaasi barakada ay ku dhalisay hubkan in guusha lagu gaadhaa la doonaya saasay marka caadadoodii hore ahaan jirtay marka iyagoo nebiga la socday salawatullhi wasalaamu calayh waxay soo mareen dad geed yacni wax weeye haysta geeddii hore ee ay isticmaali jireen oo kaleeto oo ay barakaysan jireen oo kale ayaa weli marka ragga qalbigoodii kusii laaban markaasaa waxay ku yidhahdeen nebigu annagana tanoo kale noo same tanoo kale noo yeel oon midaanu barakaysano annagana waxku xidhan aanu dadka la mid noqone noo samee markaasuu rasuulku sal alla alay wasalam arrinkaasi aada ula weynaaday codsigaas yaa aada nebiga ula weynaaday salawatullahi wasalaamu caleyh markaasuu yidhi allaahu akbar inaha sunan macnaa waa jidadkii wey waa caadooyinkii ummadi lahaan jireenoo inay simbirrixdaan oo khaldamaan oo shirkiyaan la yimaadaan waa jidadkii ummadihii hore wey waxaan ku dhaartay buu nebigu uri sal ly wasalam allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtay ee maamulaan ku dhaartay waxaad ku hadasheen hadalkii reer bani israa'iil ay muuse ku yidhaahdeen o kale macnaha codsigiinna aad iga codsateen wuxuu ka dhigan yahay oo la mid yahay codsigii reer bani israa'iil ay muuse ka codsadeen oo kale oo maxay ku yidhaahdeen reer bani israa'iil reer bani israa'iil markii ilaahay uu fircoon iyo gumaysigiisii ka saaray hoos uu ka bixiyey oo ay badda gudbeen oo iyagoo indhahoodu shan yihiin fircoon iyo cadowgoodii hortooda ilaahay ku halaagay oo ay guul taagan yihiin oo ilaahay uu nicmadaas siiyey meeshii loo baahnaa ilaahay keligii inay aadaan ayaa waxay dhahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha kuwa waxay soo mareen ilaahay keyrkii caabudahayo wax kaleeto ku maman oo kusii jeedo wax weydiisanayo wax ka rajaynayo markaasay yidhahdeen muuse kuwanoo kalea rabnaa tanoo kale noo samey annagu ilaah aan la arkaynin oo aan muuqanin oon ili qabanaynin iska caabudo gacmaha uun taagtaaga warna geli ma ah ee waxaanu aragnaan rabnaa hore wax la arkaa la caabudaay sidaasay macnaha waxa weye codsi noocaaso kale ka codsadeen marka tii oo kale tanina ka dhiganta maxaa yeelay ilaahay markuu guul idin siiyey subxana watacaala oo ree mako oo idin dhibi jiray hoostooda ilahay idinka bixiyey madiine iyo dadkeeda ilaahay idinku gargaaray maanta idinkoo duulaana intaad timaadeen magaaladii makaba aad gacanta ku dhigteen dowladnimo iyo yani waxa weye awood ilaahay idin siiyey meeshii alxamdulilah aad dhihi lahaydeen oo xagga ilaahay aada aadi lahaydeen ayaa maanta geed xun oo waxay tahay aysan jirin oo alloobaad ayaada leedihin noo samee si aana wax ugu xidhxidhanno marka reer bani israa'iil hadalkoodii iyo kiinaa isku mid ah saasuu nabigu sal alay slam ku yidhi macnaha waxay iskaga mid yihiin labada hadalba waa laba hadal oo shirki ah wey labada hadalba codsigaasi waa codsi shirki ah maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa barakada iyo khayrka bixiye geedii wax ma bixiso haddaad meelaan ilaahay ahayn ka raadisana shirki wey macna gaalnimadii reer bani israa'iil ku kaceen iyo hadalkoodaasi macnihiisii oo kale ayuu kana ka dhigan yahay wey macna markaasaa nebigu sal alay wasalam wuxuu yidhi qolyihii idinka horreeyey dhaqankoodii iyo hadalladoodii iyo jidadkoodii baad mari doontaan buu nabigu salawatullah wasalamu caleyh waa la weydiiye waxa nebi allow alyahuuda waalnasaara miya ma yahuud iyo markaasaa nebigu wuxuu yhi sal ly wasalam faman innaasu hayruhum yaa kale yaa kale dadka aad ku dayan doontaan ee hadday khaldameen aada khaldami doontaan meel alle meeshay mareen baa aad ka dabamari doontaan xataa nabigu wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh hadday xataa galaan baashan maansalugalayda la yidhahdo godkeeda hadday galaan xataa waa ka dabageli doontaan mid hooyadii si muuqato ugu tegey oo dadka hortii hooyadii ugu tegay hadduu ka mid yahay wuu idinka mid noqon doonaa buu nabig salawatulli waslamu caleyh saas man xumaan kastoy la yimaadeen ummadda qaar maro un waa laga heli saas yani yahuud iyo nasaaro riwaayo kale waxay leedahay farisa waruum nimankii reer furus ee macnaha waxa weeyaan ayaguna dowladda ahaa kuwaasa macnaha riwaayo kaleeta ay ku daraysa xadiidka maxalushaahidku marka waxa weeye geeddaas la barakaysanayo wey geeddii ay dhaheen nebigo aan barakaysanayn noo yeel canaan adag iyo goodiyo hanjabaad adag buu nebigu jawaabtu ka bixiyey ay noqotay salawatullahi wasalaamu calayh war geedi waxba baraka iyo khayr toona ma bixiso geed haddii la diiday qabrina waa la mid gurina waa la mid qubadna waa la mid dhagaxna waa la mid insaan iyo basharna waa la mid wax kasta oo yani waxa wey ilahay ka saaray subxaana wa tacaala oo la barakaysani ma uu jiro khayr iyo barako waxaa laga raadiyaa oo lagu raadiyaa wixii sharci sheegay oo diinta ilaahay ay sheegtay subxaanahu watacala can abi waaqidin ilayfi xadiidka marka waxaa laga fahmayaa nebigu sal ly wasalam nimankaa muusan gaalaysiinin nimankaa saxaabada ee hadalka codsigaasi ay shirkigu ka muuqdo nebiga weydiistay salawatullh wasalaamu calayh laguma gaalnimo xogminin waxaa lagu gaalnimo xogmin waayey cudurdaar bay lahaayeenoo islaamnimadii ku cusbaayeen kaanuu xadiidu cahdin bilislaam islaamkay ku cusbaayeen dadku hadday islaam ku cusub yihiin ama baadiyo cilmiga ka fogba ay ku barbaaraan ama aahaartii iyo raadkii eh, kitaabka iyo sunnada meel ay ka baaba-eenba uu ruuxu ku barbaaro sidaa daraaddeedna shirkiyaad uu uugu dhaco waa loo cudurdaaray inta wax laga barayo la gaalaysiin maayo saasay daliil u tahayo jahliga in laysugu cudur daarayo ayuu xadiidku daliilu yahay oo aimada iyo culimada cilmigu ay u daliishadaan can abi waaqidin illayti qaala wuxuu ihi kharajnaa waan baxnay maca rasuuli lahi sal lay slm nabigaanu la baxnay nabiga la jirankiisa ayaan baxnoon raacnay ilaa xunaynin xunayn ayaan u raacnay wa naxnu walxaal naxnu anagu xudathaau cahdin waktigoodu kuwo uu dhow yahay cusub yahay anagoo ah bikufrin gaalnimo gaalnimo waktigay ku jireen kuwo uu dhowaa oo cusbaa oo islaamnimo hadda soo galay annagoo ah walilmushrikiina gaaladana waxaa u sugnaaday sitratun geed oo yackufuuna cindahaa agteeda ay ku nagi yihiin ay ag fadhfadhiyaan cukuufka waxaa la yidhahdaa yani ruu shayga inaad dul nagaato aada dul hogato oo meeshaa aada degto ood muddo dul joogto adoo wax ka raadinaya sida masalan waxa weye hadda qubuurta lagu sameeyo o kaleta aada baad ula yaabi dadka markay qubuurta usii socdaan sheekh uweys iyo sheekh cabdiraxmaan zaylaci iyo haddaad aragto qubuurtooda dadku markay usii qalab qaadanhayaan awr baabuurta la raran iyo waxa alaab la diyaarsan iyo waxa ilmo baras qaba la wada iyo waxa islaanma dhalaysa lasii wada iyo waadu yaabi oo xaggee lagu wadaa qubuurtaa lagu sii wadaa markaasaa haddana kaaga daran meeshii markii la tago habeennaha meeshaa la dul deganaado habeenadu haddana waa kala qaybsan yihin habeen waa dhafarkii habeen waa wax cunkii habeen waa wax akrigii habeenba waa waxaad moodaa sida acmaashii xajkao kale acmaasha xajkaa kala qaybqaybsan yani haddana markii laga soo tegayo laga imaan maaye carraa lasoo qaadana carradii qabriga inta lasoo cantoobsado yaa lasoo qaaday markaasaa nin alla ninkii tabartu u saamixi weyday inuu qabriga tago yaa meeshaa loogu keeniyo markaasaa la dhigan oo guriga la dhigan oo la marmarin oo caruurta wejiga loo marin oo waa wax la yaab lawe war geed baa qubuurta horaaba loo diidaye geedaas alloobaad buu nabigu diiday salawatullhi wasalaamu calayh qabrina waaba laga dayriyo ka caraa layidhi qabri sidiisaba inaad duca ugu tagto mooyaane inaad adoo ku cibro qaadanayo o aakharo ku xusuusa leh aada tagto iyo inaad adoo usoo ducaynayo miskiinka meesha ku jira aada tagto mooyaane haba u dhowaanina layidhi ka fogaada marka maxaa kuu geynba waxa uusan kuu tari maxay tanoo kaleeto wey marka wayanuutuuna waxay ku xidhxidhanayaan bihaa iyada aslixatan hubkooday ku xidhxidhanayaan gaaladaa macnaha dulnagaayo hubkoodana way ku xidxidhan jireen yuqaalu lahaa geeddaa waxa la yidhahda daatu anwaar geed magacalow yani waxay yidhahdaan hadal cajiibay leeyihiin qolyahan dariiqooyinka waxay yidhaahdaan man ictaqada shay-an nafacahu walow kaana xajaran ninkii shay ictiqaadiya wuu anfici bay yidhahdaan xataa dhagaxna ha ahaade saas wey qaacidaday ka duulayaan waa mid ah adigu ictiqaadu wa kullu man lam yactiqid lam yantafic waay haddaad shaygan iska ictiqaadiso walow khayrba yuusan ku jirin khayr waad ka heli saas daraaddeed baa waxyaalo fara badan oo shirkiyaada ummadda loogu riday maana waxaad arkaysaa midku odhanaya manaan baan xalaan riyoodayo yani waxa weyaan waxaan ku arkay sheekh hebel baan meel hebla ku arkay meesha ha laygu soo xusuu yidhi meeshiibaa waxay noqonaysaa munaasabad weyn iyo ciid weyn oo sanawi ah wadaad baana ku riyooday war riyadu goormay waxyi noqotay wadaadka meel ka muuqday oo meel iska kaatusa hadday runtahay xataa maxay tahay munaasabada